bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah وعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna الsheikh صالح بn cbd لlah الcusaymin غafar allah lah wlahum jamiعa biisnaadi kuli minhm ilى asmaء bn cayna can arn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali wslam alraaximuuna yarxamhm الraxman yarxamhu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bالmتacalimiina بإqrاءi usul الmتun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى الله عليه وعlى آlihi وصxaabati أجمعin ليfuuز بسacاadة الcجل والآجل fahada huwa الmجلس الثاني والثaلaaثون min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi alwfi ma fi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 sala allahu calayhi waali wasalam markii loo eega aalka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axkaamta zakada ay leedahay markii loo eega aalka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam banaanaan ay u bannaan tahay iyo xaaraam ay ka xaaraan tahay iyo axkaamteeda ayaa waxaa weeyaan uu baabkan u baab yahay asal ahaan waa inay ka xaaraan tahay aal nabi sal slm iyo nabigeenaba calayhi salatu slam uma banaana zakada iyo sadaqada uma banaana weyaan baabun idaa taxawalat isadaqatu sadaqada haddii ay minguurta oy wareegto oo sadaqnimadii ay ka baxda oy hadiyad u roganta aalu beytka ma loo ogol yahay inay cunaan mise looma ogola ayuu baabkan u baabiya ama isticmaalaan xadiidka lix boqol iyo sadexxadiidka lix boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can anas waxaa lay radi allahu tacala an arda ana nabiya nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam uutiya waxaa loo keenay bilaxmin hilib ayaa loo keenay oo tusudiqa bihi lagu sadaqaystay calaa bariirata gabadha bariiralaya lagu sadaqaystay bariiro addoon ay xuraysay sayid caaisha radia allahu tacala anu ardaaha oo qolo kalena ay kaga sii horeeyeen oo xuraynteeda maxaan isku qabsaday inama inama alwalaau liman actaq uu nabiga ka yiri akhiiran gabadhaas weeyaan radia allahu tacala canhu ardaha fa qaala markaasa nabigan wuxuu yidhi huwa hilibka isaga ah calayha bariiro sadaqatun sadaqa ayuu u yahay weyaan oo iyada sadaqa lagu sadaqaysta ayuu ku yahay wa huwa hilibkaana lana anagana hadiyatun hadiyad ayna siisay marka haddii sadaqada ay ka wareegto sadaqanimo oy u wareegta hadiyanimo ama hadi mxuu ah hadiyadnimo marka iyada ah xukunka way ka baxaysa oo loo ogolya weyaan baabu taxriimi sadaqati zakada xaaraanimadeeda iyo sadaqada guud ahaanba cala nabi nabiga ay xaaraan waalihi aalkii sala allahu aleh ali xadiidka lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi abu hurayra akhada alxasan ibnu caliyin ayaa muxuu qaatay tamratan hal timir ayuu qaatay oo min tamri sadaqad sadaqada timirteeda ka mid sakadii timirta ahayd ayuu hal xaba ka qaatay weeyaan fa jacalaha markaasuu yeelay fii fiihi afkiisa ayuu dhexgeliyey fa qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waslem kih kih tuf tuf ama ikh ikh sida annaga baan dhahna kih kih ayuu ciyaalka sida lagu canaanto weyaan amaba mxuu iska dah sa hadalka nooca weyaan liyaraa wuxuu nabiga hadalka u yidhi liyaraa inuu tuura ama iska tufo weyaan uma qaala wuxuu yidhi amaa shacarta miyaadan ogeyn xasanow ana anaga haddii aalibeytka ana laa naakula inaan cunaynin oo noola ogolen asadaqa zakada iyo sadaqada inaan noola ogolen sooma ogid afkaada maxaatimirta u dhoweyn weyaan xadiidka lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad waxaa laga radi allahu tacala an lidalika ilmaha yaryar waa la tarbiyeeya oo nabigeena calayhi salatu slam canugan yar muusan dhihin maadaama canugu yahay dhib ma lahan ilmaha marka waxyaabaha munkaraadka ah laguma daysto tarbiyay u ilmaha in markaa yaryihiin xumaanta laga zajriyo oo laga reebo bilati hiya axsan ayaa loo bahanya munkarka isaga man ra'a minkum munkaran ayaa la yidhi calaa mumayizin calaa baaliqin calaa muslimin calaa kaafirin lama dhihin man ra'aa minkum munkaran marka munkar kasta iyo qof kasta anaga naga mid ah marka munkarkaas in la tayiiriyo maraatibtina la dhowro bilisaanihi biyadihi bilisaanihi biqalbihi wadalika dacfu imaan ta ay laga maarman weyaan xadiidka lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad can anasin waxaa lagu radi allahu tacala an arda khaadimka nabigeena wayn qaala wuxuu yidhi anas mara nabiyu nabiga ayaa muxuu soo maray bitamratin hal timir ayuu nabiga soo maray fi ariiqi jidka muxuu ah taallo faqaala wuxuu lowlaa anii aniga haddii aanan ahaafa ka baqaynin an takuuna inay ahaata min asadaqati zakada ama sadaqa inay haddii aanan ka baqaynin laakalta waan iska cuni lahaa ayuu nabig yihi sala allah alay slam xadiidkan axkaamta laga qaadana waxaa ka mid ah shayga yar oo yasiirka ah oo shilin iyo toban shilin iyo wix la ah qofka hadduu hela iska qaadan karaa wax la isweydiiye ma aha wuu qaadan karaa laakiin wixii qiimo qofka agtiisa kala oo qofka ee ka lunta uu barbaara shan boqol iyo kun iyo xitaa waxaa weeyaan qofku barbaaraya laakiin haddii qofka ay konton shilin ka lunta ama labaatan shilin inta badan dib uma fiiriyin qofk inuu iska qaadan karo tan kale waxaa laga qaadanaa tawaaduca nabigeena calayhi salatu salaam timir dhultaale inuu qaato cuna ayuu nabiga muxuu ahaa hamiyey laakiin waxaa u diiday itiqaa'i shubah waxaa weyaan shubhada inuu iska dhowro qofka muminkana inuu nabiga kudayda alai slat slam oo shubahaadka waxyaabaha xaaraamta iyo xalaashu dhexay inuu ka fogaado ayaa loo baahanya weyaan xadiidka lix boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anu arda cabdiraxmaan sakhri dowsi qala wuxu yidhi abu hurayra kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sal slm idaa utiya haddii loo keena bicaamin cunna sa'ala canhu u weydiin jiray cunadan la keenay maxay tahay ayuu dhihi jiray ahadiyatun am sadaqatun ma hadiyad baamis waa sadaqad fain qiila haddii la sadaqatun waa sadaqa qaala wuxuu dhihi jir nabigan liasxaabi asxabtiis wuxuu dhihi jiray kuluu adinka cuna walam yakul nabigan waxba kama cuni jirin afkama saari jirin baahi kasta oo haysta weyaan wain qiil hadii la yihah hadiyatun waa hadiyad haddii la yidhaahdana daraba markaasuu taagi jiray darbigan bimacnaa madda weeyaan madda yadahu musrican daraba wuu taagi jiray biyadihi gacantiisa ayuu cunada u taagi jiray fa akala markaasuu cuni jiray macahum ayaga la cuni jiray nabigeena calahi slat slam xadiidka ama baabka baabun laa yastacmilu laa yustacmalu lama shaqaaleeyo aalu nabiyi nabiga aalkiisa sal slam cala sadaqat zakada shaqaalo loogama dhigo inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha caamiliin lagama dhiga oo kuwa ka shaqaysa zakada soo aruuriya kadibna wax laga siiya kama mid noqdaan loomana ogolo weeyaan xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad can cabdilmualib waxaa laga wariyey ibnu rabiica cabdilmualib ibnu rabiic ibnu xaari ibnu haashim waa ree bani haashim ninkaas saxaabiga ah oo muxuu nabiga aalkiisa sal slam wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayi slat slam kow iyo lixdankii magaalada dimashq ayuu ku geeriyooday oo hadda mxu ah caasimaddu ah suuriya can cabdilmualib ibni rabica waxaa lagu ibn xaariin qaala wuxuu yidhi cabdilmualib ijtamaca waxaa kulmay rabiicatu ibn alxaari ninka rabiica ibn xaari la yidhaahdo oo nabiga ahalkiisii ah wa xaari ibnu haashim mooyaane walcabaas ibn cabdilmualib ibnu cami nabi maxaa weyaan waa camu nabi sal l slem labadaa nin ayaa kulmeen oo fa qaala waxay yidhahdeen baan ku dhaaranne low bacadnaa haddii aan dirno haadayn اhulaamayn labadan canug haddii aan dirno waa anglaba canug ayaga ay dhaleen wayaan qaala waxay yidhaheen lii aniga oo cabdilmualib ay wuxuu ana ii jeedaan arrinta ayada labada canug ayaga maxaa ree cabdilmualib wayaane ama ree hashim ah ree bani hashim ah markaasaa waxay yidhahdeen qaala lii ana ii yidhahdeen iyo walilfadl ibn cabaas iyo fadl ibn cabaas labadan canug haddii aan dirno ilaa rasul rasulka sl slam oo fa kalamahu ay la hadlaan oo fa amarahumaa uu amiir ugu dhigo ugu dhigo ama uu shaqaalaysiiyo calaa haadihi sadaqaat zakooyinkan lasoo uruuriye oo muxuuah ummadaha laga soo aruuriye way fiicnaan lahayd kadibna fa addaya ay gutaan maa yu-addi naas dadku waxay gutaan oo shaqada ay soo qabtaan dadka ay soo qabtaan oo wa asaaba ay helaan la siiyo mima yusiibu naas dadka wax la siiyo inama sadaqaat lfuqara walmasaakiin walcaamiliina calayha oo dadka caamiliinta oo sadaqada zakada soo aruuriyo qismiga ay ku lahaayeen ayagana ay helaan marka shaqadii ummadda ay qabanayn ay qabtaan arrin fiican bay ahaan lahayd weyaan qaala wuxuu yidhi fa baynamaa goor huma iyaga fii dalika arrinka asaga ay ku jiraan oo ay ka sheekaynayaan jaa waxa yimid ali bn abi aalibin radia allahu tacala an arda sayd ayaa u yimid fawaqafa calayhima uu dul istaagay fadakara waxay u sheegeen lahu sayd cali dalika arrinka asaga ay u sheegeen labadan wiil inay ka shaqaalaysiiyaan zaka aruurinta ayagana wixii shaqada dadka ay qabanayeen ay qabtaan kadibna wixii ummadda la siinay la siiyo arrintaa inay ku tashanayeen ay u sheegeen weyaan faqaala cali bn abi aalibin wuxuu ku yidhi radi allahu tacala anhu ada laa tafcala ha yeelina fawallaahi baan ku dhaartee maa maa huwa nabiga muusan ahaanin bifaacilin arrinkaas mid yeelo oo ogolaada ma ahaanin ha ka yaabina nebi maxamed warkaas inkama dhegaysan doone ha isku dhibin arrintaa joojiya weeyaan fantaxaahu waxaa u qastay marka bimacna naxw weeyaan fantaxaahu waxaa u qastay cali rabiicatu ibn xarit baa u qastay oo u jeestay sayd cali xagga u jeestay qofka markii aad oo u qasday rabiicat ibn xari baa u qasday oo faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa tasnacu uma samaynaysid haadaa arrinkan diidmada aad noo diidaysa ilaa nafaasatan xaasidnimo umbaa ku hays wax kale oo kugu jira lama arko weyaan annaga umbaad naxasidaysaa nafaasatan xaasidnimo oo minka ama tartan oo minka xaggaada kahada calayna dushanaga fa wallahi baan ku dhaaranaya laqad nilta waxaad gaartay sihra rasuulilahi sal slm nabiga alla inaad la xidhiidda martabadaad sare ayaad gaartay oo nabi maxamed gabadhiisii faatima binti muxamedin sala allahu alay waslem inaad guursata oo la xidada heerkaasaad ku guulaysato weyaan famaa nafisnaahu kuma aanan ku xasdin calayka dushaada oo muxuu ah cali maxaad faadimo u guursaday kumaanan dhihin kumaanaan xasdin qaala caliyun wuxuu yidhi arsiluhuma haddii ay sheekada sidaa tahay dira fanalaqa way tageen watajacasna uu saaxday waa taqaanaan suuqleyda muxuuaha dadka ganacsiga aad u yaqaano markii badeeca ay timaado dadka tujaarta oo la wareego kala wareega dadka ayaga mararka qaar u saaxdaan sooma ma arrinta yada sina u saaxday haddiiba sheekadii laga diiday uu u saaxday iska saaxday weyaan qaala wuxuu yidhi falamaa salla markuu tukaday rasul rasulka la salaada duhur sabaqnaahu waxaan ugu hormarnay ila alxujrati qolkii nabiga iyo qololkiisi qol mid aan ugu hormarnay weyaan faqumna waxaan istaagin cindaha qolka agtiisaan istaagin albaabkaan ku sugnay jaa ilaa uu ka fa akhada markaasuu nabigu wuxuu qabtay biaadaanina labada naga dhagood ayuu saa u qabtay nabiga wiila yar bay ahayeen kow nabigan arrinkaas isaga wuu jiray xataa ibnu cabaas waad garanaysaan habeenka bint اxaari oo mxuu aha habaryartii ahayd habeenka ula saaxday oo kadibna nabiga inuu la tukada uu rabay waa ti dhegta usaaqaba talatuf iyo canuga in loo mxuu ahaa inuu qofka weheshado iyo waxyaaba noocaas ayaa loo samaynaya iyo xusn اlcishra iyo dhaqan wanaag ay tusinaysaa weyaan in naxariis nabigan uu samaynay alai slat slam ayb faahada markaasuu nabigu wuxuu qabtay biaadanina eh, dhagahanaga ayuu qabtay uma qaala wuxuu yidhi ahrijaa soo saara maa shay soo saara tusariraani waxyaabaha aad muxuuha qalbiga ku wadataan ood duugaysaan ood haysaan la soo baxa weeyaan maa tajmacani fii suduurikuma qalbigiina waxyaabaha ad kusoo kulmiseen ama qalbigiina waxaad ku haysataan soo saara weeyaan kow uma intaa kadib dahala wuu galay wadakhalnaa calayhi waanguriga nabiga aan la galnay kow wa huwa nabigana yowmaidin maalinta iyada cinda zayna binti jaxshin ayuu muxua gurigeeda joogaa radia allahu tacala arda min muminiin gurigeeda ayuu maalinta iyada toogadiisa ahayd qaala wuxuu yidhi fatawaakalna waxaan isu dhidhiibnay amaba aan isu eh, xilsaarnay alkalaama hadalkii hadalkii waa isku halayna weyaan fatawaakalna waxaan isku halaynay alkalaama hadalkii inuu eh, muxuu ahaa ninkan hadla ama eh, fadli hadla inuu rabiico hadla saasaan inuu hadla ninka la yidhaahdo inuu hadla ninka la yidhah cabdilmualib inuu hadla annagii hadalkii ayaan isku halhalaynay weyaan oo nin wuxuu damcay wuu inuu ninka kale hadalka hormara ilan waa su uma takalama mid waxaa hadlay axadunaa mid kanaga faqala wuxuu ya rasul rasulka allow anta adiga abaru nnaas dadkan ugu baarinimo badan ayaa tahay wa الناس naas dadka raximka xariirintiisa ninka ugu fiicanna waa tahay nabigeena calayi sl slam waqad balaqnaa waxaan gaarnay annikaax guur ayaan gaarnay gacmahana waxba kuma jiraan weyaan lituamiranaa inaad amiir nooga yeesho ood madax nooga yeesho ama aad na shaqalaysiiso calaa bacdi haadihi sadaqaat sadaqooyinkan iyo zakooyinkaas qayb ka mid inaad noo dhiibto ood muxuu aha na ayaan doonnay weyaan oo fa aan gudana ilayka adi xaggaada kamaa yu naas dadka si usoo gutaan aw nusiiba aan asiibna kamaa yusiibuuna si ay asiibaan dadki wixii la siiyana annaga aan helno wixii dadka laga rabo shaqahana aan qabanno ayaan muxuu damacnay qaala wuxuu yidhi fasakata wuu aaminsa nabigeena tawiilan in badan xataa aradnaa ilaa aan ka doonna an nukalimahu inaan marlabaad la hadal qaala wuxuu yidhi fajacalat waxay gudageshay zaynab binti jaxsh um umm lmuminiin radi allahu tacala an ardaha waxay guda gashay tulmicu inay noo bidhaamiso oy kor ay nooga bidhaamiso e calaynaa dushanaga min waraai alxijaabi xijaabka iyadoo gadaal ka jirto inay noo ishaarto oy noo bidhaamiso alaa tukalimaahu anlaa tukalimaahu nabiga hala hadlino oo nabiga waxyibaa kusoo degi amaba warbuu soo wadaa fiicane ha ka gooynin oo ha hadlina ayay muxua noo bidhaamiso ishaaro ay noo ishaartay weyaan radia allahu tacala anhu ardaha qaala wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi ina asadaqata zakada miya laa tanbaqii uma haboonay sadaqa guud ahaanba liaali moxamed nebi moxamed ahelkiisa inamaa in kalama in hiya iyada awsaakhu nnaas dadka wasakhdooda weeyaan oo xoolahoodii ay ku tahirayaan oo ku muxuu ahay nadiifinayaan udcuu igu yeera lii aniga maxmiyata ninka maxmiya la yihahdo igu yeera waa raggii muxuu ahaa khumuska gacanta ku ahaan jiray oo reer muxuu aha bani haashim ahaa wa kaana wuxuu ahaaday calkhumus khumus ayuu ahaaday maxmiya ninkaas la yihahdo khumuska ayuu muxuu aha mas-uulka ahaa wa kaana wuxuu ahaa calkhumusi khumuska haniimada markii gaalada laga soo haniimaysto ayaa hal meel inta shan meelood loo qaybiy hal meel oo ka ah, wax uclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul walidilqurba qaybtana ayaga wax kula marka ee kuma zakada iyo sadaqaadka waxba kuma lahan marka khumuska u taagnaa igu yeera yii maxmiya ninka la yihahdo iyo kaana wuxuu aha alkhumusi iyo waa nawfal ibnu alxaari ibnu cabdilmualib labadan igu yeer ayuu dhahay qaala wuxuu yidhi fajaa'aahu ay u faqaala wuxuu yidhi maxmiyata maxmiy wuxuu ku yidhi ankix waxaad u guurisaa hada algulaam canugan ibnataka gabadhaada ku dar weyaan lilfadli ibn cabaas ayuu kula jeedaa fadli ibn cabaas gabadhaada maxmiyow ku dar fa ankaxu wuu ku nikaaxi wuu ku daray markiiba ragga naaglaan baa haysay gabdhaa lagu daray qiimo badan fa wuxuu ku yidhi oo qaala wuxuu yidhi nawfal ibn xaari wuxuu yidhi ankixu guuri hada algulaama wiilkan ibnataka adna gabadhaada u guuri weyaan lii ani ayuu ii jeedaa ninkasaa dhaha waxaa weyan cabdilmualib ayaa dhaha wey ibnu rabiica fa ankaxani wuu ii guuriyey oo igu nikaaxiyey wa qaala wuxuu ii limaxmiyata wuxuu ku yidhi asdiq canhumaa ka muxuu ahay mahersii oo meherkeedii gabdhabadaa gabdhood ka maharsii min alkhumusi xoolihii khumuska ay odahaysay kada wa kada intaas iyo intaas labadaa gabdhood maharkooda ka dhig oo wiilasha muxuu ahaa maharkii kaga bixi ayuu ku yidhi nabigeena in aanan aalubeyt loo ogolayn inay zako qaataan sidoo kale gebdhaha in wiilasha lagu darana waa aayadda qur-aankeed waankixu ayaama minkum waankixu layaama min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa marka in waxaa weeyaan gabdhaha iyo wiilasha qaangaaray in laisku dara oo weli maharkii laga bixiyo oo hawshaa loo istaago waa hadyi nabowi ah sala allahu alayh wasalam arrinta badan oo hadda maanta taagan ayay fududayn lahayd alkitaab alxaadi cashar kitaabka ko iyo tobanaad asawmu sowm weyaan sowmkii marka hadda halkaan galnay soomka xagga luqadda waxaa la yihahdaa qofka inuu wax ka alimsaak inuu muxuu ahaa wax ka afhaysto xagga sharcigana waaba taqaanaan waa kan hadda aan ku jirno camal ahaan allah naga qora subxana watacala noona taamyeele asawmu soom ayuu kitaabkan u kitaabiya weyaan alfasl awalu fusul buu ka koobany marka mxu soomka alfasl awal faslka koobaad siyaamu ramadaan bisha ramadaan oo la sooma ayuu mxuu ahaa u kitaab u fasal yahay baabu fardi siyaami soomka faradnimadiisa i wa fadlihi soomka fadligiisa ayuu muxuu ahaa u baabi baabkan weyaan undur waxaad eegtaa ayuu imaamka yidhi fii fardiyati sowmi soomka faradnimadiisa xadiidka koobaad iyo xadiidka labaatan iyo toddobaad kan koobaad waa xadiidka aad ogeydeen oo muxuu ahaa buniya alislaamu midna waa bunya alislaam midna waxaa weya waa xadiidkii jibriil labada xadiid ay kale yihiin aan filaya insha allahu tacala xadiidka lix boqol iyo adinka ku laabto xadiidka lix boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad arkaanta islaamka xadiidka lix boqol an abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxu yidhi sal l slem qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi kullu camal ibni aadama ibni aadam camalkiiso idaylkiisa ama dhammaantii lahu isaga ayuu u sugnaaday isagaa iskala ila siyaama soon mooyane fa inahu soomka lii ani ayuu ii wa ana aniga oo mawla ah oo rabulcize ah oo kariima ah ayaa ajzi bihi abaalmarya weeyaan oo abaalkiisa guda waiyaamu soonka junnatun gaashaan ayuu naarta ka yahay weyaan iyo dembiyada waidaa kaana hadduu ahaada yowmu sawmi axadikum midkiin maalinta uu sooman yahay falaa yarfud yuusan dhaqan xumaanin uusan qowl xumaanin hadal xumi iyo dhaqan xumi ayaa rafad la yidhahdaa dhaqan xumi iyo hadal xumi ha iska dhowro weyaan falaa yarfud yuusan dhaqan xumaanin yuusan hadal xumaanin waidaa kaana hadduu ahaada yowma sawmi axadikum falaa yarfud rafas yuusan la imaanin walaa yashab yuusan qaylinin buuq yuusan gelin iyo towtow fain sahabahu hadduu muxuu la caytamo ama u caayo axadun qof aw qaatalow ama u la dagaalamo faliiqul ha yihahdo inii aniga imra'u nin baan saa'iman ee sooman ha yihahda weeyaan waladii alihi baan ku dhaartay nafsu muxamedin maxamed gacantii naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay waa yadun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasuldayaani wakibriyahi wamalakuutihi weeyaane waladii alih baan ku dhaartay nafsu muxamedin maxamed naftiisa biyadihi ay ku sugantahy gacantiisa la khaluufu shiirka amaba waxaa weyan taleebta saaran ama kasoo baxaysa ayaa atyabu ka dhiib badan oo ka caraf badan cinda allahi alla weyne min riixi ilmiski miskiga muxuu ahaa carafkiisa weyaan lisaaimi ayay u sugnaatay farxataan laba farxadood qofka sooman laba farxadood ayaa u oo yafraxu ma u farxa idaa afara markuu afuro farixa wuu farxa oo hadda markii afurkii la gaaro oo qofka timirta iyo biyihii iyo nicmada iyo khayrkii uu la kulma wuu farxa sidoo kale markii soonka uu dhammeeyo oo mxuu ahaa bishii ay dhammaatana qofka uu farxaa weeyaan waidaa laqiya rabbahu rabbigiis markuu la kulmana farixa wuxuu ku farxaa bisawmihi soomkiis ayuu ku farxaa oo soomka hadduu iska toosiye baaburayaan ayaa mxuuah albaabadii loo kala furi kadib halkaasuu ku xaroonin weeyaan saasuu nabigeena caddayna sala allahu calayhi waalihi wasalem marka soomka in la ilaashado faradna uu yahay camal mxuuah la dhigmana uusan jirin oo alla abaalkiisa mxuuah qofka abaalguda u abaalguda ayuu muxuu ahaa xadiidkan caddaynaya xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allah alay slam man saama qofkii sooma ramadaana bisha ramadaan iimaanan rumayn uu rabbi rumaysan yahay iyo ixtisaaban ajir xisaabsasho aad ilaahay ka ajir xisaabsanaa ufira lahu waxaa loo dhaafa maa taqadam hormaray oo min dembihi ka mid a ah weeyaan baabu fadli shahri ramadaan bisha ramadaan fadliga ay leedahay ayuu muxuu ahaa uu baab iyo baabkan weeyaan marka ramadaanka muxaadarada laga qabtay idaacadiha ka hadlo marka insha allahu tacaala muruura alkiraam ayaan u dulmaraynaa xadiidka nabadeyna alayhi slat slam ayaan dulmaraynaa iyada ayaa nugu filan insha allahu tacala xadiidka toddoba boqolaad alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin can abi hurayrata xal radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abu hurayra qala rasul wuxu yih sal slm ida dakhala hadduu gala ramadaanu bisha ramadaan futixat waxaa la furaa abwaab aljanati jannada albaabeeda ayaa la furaa waqulliqat waxaa la xiraa abwaabu jahanama jahanama albaabeedana waa la xiraa weeyaan wasulsilad waxaa la silsiladeeyaa ashayaaiinu shayaaiintana silsilado ayaa lagala daalaa weyaan saasuu nabigeen cadey sala allahu alai waslm waad aragtaan maalintii ramadaanka u galay waxa shaydaan ka soo faniinay oo u wada xirxirnaa meelaad ku tukataan soomaadan weynin haddeertaan bannaanka waxaa goglan salyaala la dhigay dadkii ibliis u xirxirnaa oo marka laga katiinaday oo laga garbadoobay oo kasoo soo fakaday way tuuran yihiin safkan hore ay ku jiraan kan dhexda ay ku jiraan kan bartamahay joogaan kan dambe ay joogaan bannaanka meel walba taagan yihiin duruusta ay dhegaysanaan oo haakada marka waaba uma baahnaba xadiidkan bisdaaqiisa waaqiceenna balka eega adinka arka dadaad la yaabaysa war dad ku nooleed qofaad aqooni jirta waxaad arkaysaa oo shaydaan u xirnaay meel ugu xirnaa oo maalinta muxuu ahaa qur-aan inta u fadhiistay ilinta ay ka da'aysa mararka qaar ood la yaabaysa war intaad ku xirnayd ilaahay baa iga soo faki waa tii xali muxuu ahaa meeshaan looga ducayna ragga ilahay uu ka soo faki subxana wa tacaala marka waa wax cad oo noo muuqdo caadi ah nacam xadiidka lix boqol iyo koobaad can ibn cabaas waxa radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi abdulahi bn cabaas kaana nebi nabig waxay sal slam ajwad annaas dadkan ugu deeqsan bilkhayri xagga khayrka iyo waxbixinta weeyaan wa kaana wuxuu ahay nabigeena alai sl slam ajwada maa shay kan ugu deeqsi badan yahay kun ajwada maa shay kan ugu deeqsin ugu deeqsina badan yahay kun u ahaada fii ramadaana bisha ramadaan ayay ahayd weeyaan wa kaana nabigeena wuxuu ahaa ajwada maa shay kan ugu deeqsi badan yahay yakuunu u ahaado amaba israaciba kulli ajwada maa yakuunu intuu ahaada intuu ugu daaqsinimo badan yahay fii ramadaan ay ahayd weyaan xiina goor yalqahu la kulma jibriilu jibriil wa kaana jibriilu wuxuu ahaa yalqahu mid la kulma nabigeena cala sl slam kula leylatin habeen la arko oo fii ramadaana ramadaan gudihiis ah yansalikha bisha ilaa uu ka dhamaado ama ramadaanka uu ka dhamaado weyaan xataa yansalikha ramadaanka ilaa uu ka dhamaado weyaan ama uu ka siibmo yacridu wuxuu bandhigi jiray caleyhi nabiga dushiisa yacrid wuxuu bandhigi jiray caleyhi dushiisa alayhi waa jibriila loo jeedaa yacrid wuxuu bandhigi jiray calayhi dushiisa annabiy nabigeena ala sl slam alqur'aan qur'anka u jiray nabiga ayaa bandhiga qur oo jibriil u bandhigi ku dul ahrini weyaan faidaa laqiyahu jibriilu jibriil markuu la kulmo nabigeena ala sl slam wuxuu ahaaday nabigeena ajwada mid kaga deeqsinimo badan bilkhayri waxbixinta iyo khayrka min ariixi dabayl almursalati ee lasoo diray oo roob wada sida aynan cid ugu tagin o meel walba ugu dado oo si degdeg aho weliba mxuu aha deeqsinimo ay u shubantay saas ayuu nabigeenana ala sl ahaan jiray mid khayrka u degdega markii jibriil ula kulmo weyaan baabun suumuu liru'yatihi waaftiruu liruyatihi qowlka nabigeena ala slam uu yidhi soomka suumu ku sooma liruyatihi araggiisa oo markaad soomka bisha aragtaan sooma waaftiruu ku afura liruyatihi bisha aragga mxuu aha araggiisa ama bisha araggeeda ku afura weyaan hilaalka ayaa loola jeeda sumu ku sooma liruyati liruyati hilaal hilaalka aragiisa muxuu ahaa iyo bisha ku sooma weyaan waaftiru ku afuro liruyati liruyati hilaal maxaa yeelay shahriga amaba muxuu ahaa soomka iyo muxuu ahaa wax badan baa muxuuaha la eegaya marka ru'yadaanu ka hadlaya oo muxuuaha tadkiirka ah kolley hilaalkan loo celiyay ayaa ku haboon xadiidka lix boqol iyo labaad can ibni cumar waxaa lagu n abdulahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala anuma qal bn cbdillahi bn cumar samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka sal slm yqul isagoona idaa ra'aytumu haddii aad aragtaan hilaalka iyo bisha fa suumuu sooma weyaan waidaa ra'aytumu haddii aad bisha aragtaanna fa aftiruu afuro weyaan fain qumma haddii laydinka daboolo calaykum dushiinna oo muxuu ahaa xawr iyo wax baa inka daboolay faqduruu lahu uqadara ay uqdiruu lahu alaaiin soddon maalmood u qadara oo gaarsiiya weyaan alqaadi ciyaad ee wuxuu uqadara ayuu mxuu ahaay saasuu nabiga kala jeeda ayuu leeyahay alimaam ah, mxuu ahaa alqaadi ciyaad raximah اllah xadiidka todoba boqol iyo saddexaad can sacd ibn abi waqaasin waxaa laga wari radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi sacd ibn abi waqaas daraba rasuula nabiga al wuxuu garaacay biyadihi gacantiisa cala ukhratan kale ayuu nabiga saas ugu garaacay ugu dhuftay weyaan daraba uu ku dhuftay nabigeena ala sl slam rasuululahi biyadihi gacantiisa cala ukhra calaa cashiisa ayuu kan kale saas u saaray wey nabigeena ala sl slam faqala wuxuu yidhi ashahru bisha haakada waa sida wahaakada waa sida uma intaa kadib naqasa nabigu wuxuu ka nuqsaamiyey fii aalii markii saddexaad isbucan hal far ayuu nabiga ka reebay markaas mid ayuu laabay nabigeenna markaasaa wuxuu yidhi saas weeyaan marka bisha wuxuu waa toban iyo toban iyo sagaal weeyaan marka macnaheed waxay tahay bisha labaatan iyo sagaalna way ku dhammaataa saa loola socday uu nabigana kala jooda sala allahu alay ee laazim maaha bil kasta inay soddon ku dhammaata qasab ma ah weyaan bil ku dhamaatana islaamka laguma arko sida hadda february ay qolyahan muxuu ahaa milaadiga ay sameeyaan oo kale ma lahan weyaan waxayna waa labaatan iyo sagaal wax kale lagama raadiyo baabun shahra ciidin ciid labadooda bilood laa yanqusaani ma nuqsaamaan weyaan macnaheed waa noo iman doonta insha allahu tacaala labada bilood oo dilxija iyo dilqicda ma dilxija iyo iyo iyo ramadaan mise dee loola jeedaa ya ramadaan waa ramadaan iyo dilxija ma nuqsaaman ayuu nabi yihi sala allahu alayh wasalam waa noo iman doonta insha allah taala nuqsaanka laga hadlaana ma noqdaan sagaal iyo labaatan loolama jeedo ee macnaheed ajarkooda ma yaraada weyaan oo ilahay ajar ajar badan ayuu dhexdooda dhigay xadiidka todoba boqol iyo afraad can abi bakrata waxaa laga wari nufec ibn xaaris weeyaane radia allahu tacala anu arda n nabig wuxuu ka war sal sl wuxuu yidhi shahraani laba bilood laa yanqusaani ma nuqsaamaan ay qaala nawowi wuxuu yidhi macnaahu laa yanqusu ajruhumaa ajrkooda ma nuqsaama whawaab almutaratib calayhima iyo mxuu ahaa hawaabta ee ka dhalato wain naqusa ha nuqsaame cadaduhuma cadadkooda haba nuqsaame oo labaatan iyo sagaal ha ku dhammaadeen maca dalika ajrkooda ma nuqsaamo weyaan laa yanqusaani ma nuqsaamaan shahra ciidin ciid labadada bilood ramadaan bisha ramadaan iyo wadulxija weeyaan bisha dilxija baabun badu sawmi min alfajri soomka oo salaada fajr markii muxuu la aadimo in laga bilaabo ayuu baabkan u baab yahay xilliga soomka uu bilaabana marka salaada fajr la aadimo ama salaada fajr ayuu ka bilaabana weyaan xadiid todoba boqol iyo shanaad can cadi bni xaatim waxaa radi allahu tacala canhu qalu hilcdi lamaa naزlat goorta ay soo degtay xataa yatabayan lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad soomka sooma xataa yatabayana ilaa uu idinkaga cadaado lakum adinka alkhayطu liilanka iyo mxuu ahaa khadka alabyadu ee cad min alkhayd liilanka alswadu alswadi ee madow ilaa aad ka kala garataanood mxuu ahaa inkaga caddaado intaas soonka wada markuu rabbi yidhi camidtu waxaan qasday ilaa ciqaalin dabar ayaan u qastay waa xerag xeraga awrta lugtooda lagu xiro aswada ee iyo wa ilaa ciqaalin dabar abyada ee cad qasday fajacaltuhumaa waxaan gashtay marka taxta wisaadati barkintayda hoosteeda ayaan mxuu aha labadii gashta weyaan wuxuu u fahmay marka alkhayt alabyadu cigaalka amaba dabarka cad iyo dabarka madow ayuu fahmay fahamkii magtuu cajaaib badan fajacaltu waxaan yeelay waxaan marka anduruu inaan fiiriyo fi leyl habeenka mar waxaan soo bixinayaa labadii aan fiirinaya inay ii cadaadaan labadu isla madow yihin ila la jooga mogta falaa yatabayanu lii ima cadaado faqadowtu waan ku kallahay calaa rasuli lah baan lahu dalika arrinkaasaan u sheegay markaas faqaala nabigan wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahna daalika arrinka asaga ah tabayun khay abr iyo tabayun khay aswadka wuxuu yahay sawaad leyli habeenka mugdigiisa iyo wabayaad nahaar iyo maalinka cadaantiisa waa intaas wax kale ma ahan ah, riwaayaad kale waxaa ku sugan ina wisaadataka la cariid barkintaada aad bay mxuu aha ay u ballaaran tahay oo haddii ay fajarkiiba kaa qarisay waa bahal ballaarno ayuu nabigu kula kaftamay calayhi salaatu wasalaam xadiidka lix boqol iyo iyo todoba boqol iyo lixaad can cabdilahi bni cumar waxaa radi allahu tacala anhuma ana rasul ll sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ina bilaalan muadinka la yidhah bilaal ibnu rabax weeyaan radia allahu tacala anhu ardah muadinka nabigeenu alayh sl slam oo taqaaneen yuadinu wuxuu adimaa bileylin habeen ayuu adimaa oo aadaanka hore ayuu adimaa weeyaan fakuluu kadib war wax cuna oo washrabuu iska caba suxuurtii iyo cunadii iska wata xataa yunaadii ilaa uu ka dhawaaqo ood ka adima ibnu ummi maktuum cabdilaahi cunada iska wada weyaan ibn um maktuubna wuxuu ahaa nin indhool ah ilaa la yidha asbaxta asbaxta warwaaga waa bari laga dhawaaqo wuu iska fadhin jiray markuu la yidhah war muxuu salaadii waa dilacd warwaaga waa bari war maalniman ku downahay marka la yidhahdo umbaad addimi jiray radia allahu tacala anhu ardaa baabun mataa yuftiru saa'im qofka sooman goormuu afuraya ayuu baabkan u baab yahay xadiis todoba boqol iyo todobaad can cumar ibn khaaab waxaa radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi sayd cumar qaala rasul rsulka wuxu yidhi sal slam idaa aqbala alleylu habeenka hadduu ka soo qaabilo min haahuna dhankan min haahuna dhankan cafwan qorax ka soo aw adbara uu sii jeesta annahaaro maalintana min haahuna oo qorax udha aggeed aad mxuu ahaa eh, habeenusii eh, jeesta idaa aqbala leylu habeenka hadduu kasoo jeesto kasoo qaabila ood ka soo muuqda min dhankan qorax ka soo aw adbara uu usii jeesta annahaaro maalintana min haahuna dhankaas oo qorax udhaca waqarabat intaas markay dhacdana waqarabat ay dhacdo ashamsu qoraxda ay dhacdo faqad aftara wuu afuray asaaimi qofka soonnaa war kale oo meesha lama arko weyaan waad aragteen hadda marka ay uh, la gaaro oo qoraxda ay sii dhacayso oo ay sii hoobanaysa mugdi yacni darajaad ayaa dhankaas ka soo bilaabani madow ayaa ka soo bilaabani qofkii meel bannaana fiiri waad ark waa la arki dhankaana muxuu ahaa maalintiina dhankaas ay usii hoobanaysaa laakiin waxaa shardi ah qeydka yeella waa harabat ishamsi qoraxda marka ay dhacdo oo adig kaa qarsoonta derbi kaama qarinin xawr kaama qarinin wax kale kaama qarin laakiin waa kaa qarsoontay way dhacday intaa haddii ay dhacdo soonkii muxuu aha wuu furmay oo waxaa weeyaan wakhtiga la afuray waa la gaara weyaan baab istixbaabi suxuuri suxuurta inay sunnata iyo baabkan u baabiya xadiidka todoba boqol iyo sideedaad can anas bin malik waxaa lagu radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi anas qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal l slm tasaxaruu war suxuurtaay faina fii suxuuri suxuurta ayuu ku sugnaaday barakat faina fii suxuuri suxuurta ayuu ku dhex sugnaaday ama faina fii barakatan baraka ayaa ahaada faina fi suxuuri barakatan baraka ayaa ahaada weeyaan barakada waa ismigii inna oo muahar ah baabu istixbaabi tacjiili fitrka iyo afurka oo muxuua ah in la dedejiyo inay sunno ama sunnanimeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiis todoba boqol iyo ibn sacdin waxaa laga wariyey asaacidi radi allahu tacala canhu ana rasul rasulka sal l slam qal nabigan wuxuu yidhi laa yazaalu annaasu dadka kama zuulaan bikhayrin wanaag iyo ajar iyo muxuua ah fadli inay ku yihiin maa cajaluu intay dedejiyaan alfitra afurka weeyaan marka afurka in dib loo dhiga looma baahno baabun man akala qofka cuna naasiyan isagoo hilmaamsan baabu man akala qofka cunaa ayuu baab yahay naasiyan isagoo hilmaamsan xukunkiisa iyo wamaa ayuu baab u yahay laa yufairu aanan afurin asaa'imi qofka sooman ayuu baabkan u baab yahay xadiid todoba boqol iyo tobanaad can abi hurayrat waxaa lagu radi allahu tacala an arda cabdiraxmaan isakri dawsi weeyaan rawayat ilislam can nabi wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi man akala qofka cuna naasiyan isagoo hilmaamsan wa huwa saa'imun isagoo sooman falyutima ha sawmahu soomkiisa fa inamaa in kale ma ahane acamahu allah alla weyne ayaa quudiyey wasaqahu isaga ayaa waraabiyey cunno ayaad ka dharagtay mana ogid kadibna markaad dhammaysatood farxalatay ood muxuu ahaa e, tirtiratay ayaa waxaad ogaatay inaad soonayd soonkaadi hal shay ma gaarin ilahay baa cunno ku quudiye ku faraxa soonkaada sii wada zaada muslim wuxuu ku korriyey aw shariba amaba e, ama aw shariba waa riwaayad kale oo cinda buhaari buhaarigti ahaatay riwaayadan abu hureyre midaan ahayn weyaan ama riwaayadan hadda noo taale midaan ahayn mutafaq ah baabun laa yataqadamu ramadaana ramadaan muxuu kala hormara qofkii muminka ama saaimka bisawmin soom kala hormara ramadaanka markay laba maalmood hal maalin ka dhimanta soom inaad kala hormarta ayaa la diidaya weyaan xadiid todoba boqol iy toban iyo koobaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laa yataqadamani yuusan kala hormarin axadikum midkiin ramadaana bisha ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkeed walaa aw yowmayn ama laba maalin soonkood ilaa an yakuuna inuu ahada qofkii ilaa an yakuuna inuu ahada rajulunin ama qof kaana ahaaday rajulun marka la ilaaqa sharciga waxaa weeyaan dumarkiina way soo galayaan ilaa meelo gooni ah oo khaasua mooyaane maxaa yeele inta badan sida hadda annahoo kale waxa muwaajahada iyo la kulanka iyo qaabilitaanka nabiga qaabili jira inta badan waxay ahaayeen raggaay ahaayeen wa hada alasaas ayaa marka waxaa dhici jirtay in uu nabiga khitaabkiisa iyo hadalkiisa uu ragga ku wajahanya waa mid ilaa an yakuuna inuu hada rajulun nin amaba qof ama haweeney kaana ahaada yasuum mid sooma sawmahu soomkiisa falyasum ha sooma dalika alyowm nin soom toos ah wadan jiray oo isniin kasta soomi jiray isniintii ay ku aaday maalinta ramadaanka mxuu ahaa ka horreysay amaba khamiis ay ku aaday amaba saddexaad muxuu ahaa maalmood aad soomi jiray oo ayaamahan aad soomi jiray amaba maalinu soomi jiray maalinu afu jiray wahaakada dariiqadii aad wadan jiray aad wadanaya uma joojinayo soon ayaa muxuu berri ah uma joojinayo weyaan laakiin qofka inuu muxuu intuu iska taagnaada marka un soomkii aad soo dhowayahay uu ku bado soonka u yidhahda laba maalmood oo ka harsan laba maalmood shacbaan aan ku dhufta taas ayaa la diidaya weyaan saasuu nabigeena diiday calayhi salatu slam baabunahyi reebid liska reeb ayuu u baab yahay can ilwisaali soomka in la xiriiriyo oo maalintii in la soomaa lisku ogaa soomahayn habeenkiin lagu daro oo qofka maalin habeen u soonaado in laisu diida oy banaaneen arrinta iyadoola ogoleen ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka todoba boqol iyo toban iyo labaad can abi hurayrat waxaa laweri radi allahu tacala anu arda qaala wuxuu nahaa wuu diiday rasuul rasulka sal l slm can wisaali soomka in la xiriiriya ayuu diiday can wisaali xiriirin in la xiriiriya fii sawmi soomka oo maalintii habeenka laisku laga dhigo faqaala lahu rajulun baa u yiri oo min muslimiina muslimiin ka mid a ah, ku yidhi inaka adiga nabi allow laftirkaada tawaasilu waad xiriirsaa ya rasul lah rsulka allow adigaba habeenkii maalinta waa isku xirtaa annaga maxaad noogu didaysaa nacam nabiga xujadaas ayaa la horgeeyey calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi wa ayuku midkiineeba mili ani ilato ah adinke qofki idinka mid ah oo ani ilimid waa ninke inii aniga abiitu waan baryaa yudciminii iyadoo iquudiyo yasqiini asaga ayaa waraabiya oo ilaahay baa risiq iyo quud iyo wax walba isiiya iyo cabitaan ee adinka mxuu ahay kiineeba saas alla uu mxuu ahay weeyaan falamaa abow markaay diideen an yantahuu inay ka reebtoomaan can alwisaali xiriirintii inay ka reebtoomaan oo nabiga amarkiisa ay diidaan ay diideen amaba ay dhibsada ay taqriib culays ay u arkeen ilaa ajirkaas badanay rabaan nabiga inay ku daydaan oo ay rabaan waasala bihim nabiga wuu iskugu furay yowman maalin habeenkii maalinta iskugu furay uma yowma haddana maalin kale iskugu iray laba maalmood isu dabageli nabigeen ala slam xaaladooda khataragii soo ma jeed uma ra'aw kadibna waxay arkeen anhilaala bisha ayay arkeen qaala wuxuu low ta'ahara hadduu dib dhici lahaa oo bisha aan la arkayn lazidtukum waa idin kordhin lahaa oo muxuu ahaa isku furitaankan horan usii wadi lahaa katankiili ku ciqaabid lahum aw ku ciqaaba xiina goor abow ay diideen an yantahuu inay ka reebtoomaan oo kale tankiilka qofka in muxuu ahaa lagu ciqaabo oo lagu dhalaaliyo o lagu adkeeyo ayaa la yidhahdaa weeyaan xadiiku laba boqol iyo toban iyo saddexaad can abi saciid waxaa laga malik bni sinaan weeyaan radi allahu tacala anhu arda anahu abi saciid samica wuxuu ka maqlay anabiya nabigan ka maqlay sal slm yquul nabigeenula laa tawaasiluu wala xariirinina oo ha isku firina habeenkii maalinta soonka fa ayukum midkiin fa ayukum midkiinni fa ayukum midkiin idaa araada hadduu doono an yuwaasila inuu isku falwaasil haisku fura xata saxar ilaa waqtiga suxuurta laga gaaro ha isku fura weyn oo ha suxuurta haddii aad badiidaan qaaluu waxay yidhahdeen fa inaka adigaba nabi allow tawaasil wa isku furtaa weyaan waa isku xiriirisaa yaa rasuullahi qaala wuxuu aniga lastu ma ahi ka hayatikum adinkoo kale ma ahi sidiinoo aniga abiitu waan baryaa lii ayada uu ii sugnaaday mudcimun oo yudcimini u quudiyo wasaaqin waraabiye oo yusqiini i waraabiye bayna i oo i quudiy waa tii kaasuu ula jeedaa nabigeena sala allah alay idan marka wisaalka waa manhi lisuma ogola haliska dhowra eh, sunadii ahayd in cajilulfira khayrkii iyo wax badan baa meesha ka bixi xadiidka todoba iyo afar iyo tobanaad can caaishata waxaa lg radi allahu tacala an arda qaalat waxayt min caaisha kaana nabiyu nabigeen waxay sal slm yuqabilu mid dhunkada reerkiisa oo yubaashiru mid la baashaalo oo tataabto wa huwa saa'imun isagoo sooman wa kaana wuxuu ahaa nabigeenna amlakakum kiini inkugu xanasho badan oo inkugu xifdin badan oo inkugu milkin badan liirbihi xaajadiisa amaba farjigiisa iyo mxuuah iyo ximintiisa taranka wuu xifdin jiray ee adinka ma xifdin kartaan waxaa meesha ku aasan meesha waxaa ku aasan siday culimmadii yidhahdeen nabiga saasuu ahay adinka hawshaas ma awoodaane war meelaha iska marmaro oo howlaha uun habeenkii la sug ha u dhowaanin ay kala jeedaan radia allahu tacala can wardaha baabun asaa'imu qofka sooman yusbixu u waabariista baabun asaa'imu qof sooman oo isbux waa bariisa junuban ma xukmuhu xukunkiisa muxuu noqonayaa waa kan dhegaysta marka xadiiska todoba boqol iyo toban iyo shanaad can caaishata radi allahu tacala anu ardaha qaalat waxay tahay caaisha kaana nabiy nabiga nuxu sal slm yudriku miduu haleelo alfajru salaada fajr junuban isagoo janaabo qaba fii ramadaan bisha ramadaan min hayri xulmin isagoona dhadhabin oo dhadhab iyo mxu hurdo aana uusan kaga imaanin oo galme iyo jamaaca weeyaan fayaqtasilu markaasu ku rumayran jiray oo nabiga qabaysan jiray wayasuumuuna soomi jiray sal allah alay slam baabun idaa jaamaca qofka hadduu jimaaca ood xaaskiisa u galmoodo fii ramadaan bisha ramadaan maalinimo xukunkiisa muxuu noqonaya xadiis todoba boqol xugun aad u culus oo dhib badan weeyaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey cbdiraxmaan skhri dowsi radia allahu anhu arda qaala wuxuu yidhi baynamaa goor naxnu annaga juluusun aan fadhina cinda nabi nabig sal l slem id jaahu waxa u yimid nabigeena rajulu nin baa u yimid faqala wuxuu ya rasuullahiow halagtu waan halaagsamay belaan ku dhacay qaala wuxuu yidhi maa laka maxaa ku daaray maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi waqactu waxaan ku dhacay almarati haweenaydeed waana saaimun anoo sooman ayaan ku dhaca weyaan reerkii uma ilaahay qadar wuxuu qadaray inaanu maxayso doonano fa qaala rasul uu yih sal slm hal tajidu miyaad helaysaa raqabatan qor oo tuctiq aad qof addoon aad xuraysa ma awoodi kartaa qaala wuxuu maya qaala wuxuu yidhi fahal tastatiicu miyaad awooddaa an tasuuma shahrayn mutataabiciin laba bilood isku xigta oon midna dhexda laga bixinayn haddii aad mid dhexda ka bixisaan aad muxuu dib usoo bilaabaysa ma soomi kartaa qala wuxuu maya ma awoodi kara qaala wuxuu yidhi famakada annabiy nabiguu nagaaday fa baynamaa cafwan qaala wuxuu yidhi la faqala wuxuu yidhi fahal tajid miyaad helaysaa icaama sitiina miskiinan lixdan miskiin quudintood ama inaad quudisa miyaad awoodi kartaa qala wuxuu yidhi la maya baab u furanba ninkaa lama arko saddexda baab oo la rabay mid ka midood awood u heli muxuu ahaa tabar u haya lama arko naf ma xorayn karo laba muxuu ahaa lixdan maalmood oo isku xigta ma soomi karo lixdan miskiin ma quudin kara waa dembigaana uu ku dhacay muxuu samaynaya oo soo fakaday halagtu markuu le wa laftiisa baaba u muuqdo weyaan qaala wuxuu yidhi marka nacam qaala wuxuu yidhi famakaa wuu nagaaday annabi nabigan ala sl slam uu iska nagaaday fa baynamaa goor naxnu annaga calaa dalika arrinkaas aan ku sugannahay ninkiinu iska fariistay nabigana muxuuha iska aamusay utiya calaa dalika arrinkaan kusugana utiya nabi nabiga waxaa loo keenay bicaraqin bicaraqin caraqa waa dembiil dembiisha caadiga ah oo laga sameeya cawda geedaha cawda muxuu ahaa eh, baarka iyo laga sameeyo ayaa la yidhaahdaa eh, eh, ama migtalkan waa lato nabiga marka waxaa loo keenay calayhi sala slam bicaraqin dembiil ayaa loo keenay fiihi gudihiis uu ku sugnaaday timir eh, mxuu ahaa eh, caraqaas tamrun timir waalcaraqu caraqana almigtalu waa dembiil qaala wuxuu yidhi ayna saa'ilu ninkii su-aashii oo waa halaagsami lahay aawey fa qaala wuxuu yidhi ana aniga wey nabi allow qaala nabigan wuxuu yidhi khud qaada haadaa dembiishaan muxuu timirta qaado oo fatasadaq bihi ku sadaqayso ninkaad marka faraj ayaa marka u yimid saddexdii maadaama awoodi waaye dambiil muxuua timiraysan ayaa loo dhiibo dhi haye balxadyeeli u qayb masaakiinta si kafaaray kugu noqoto fa qaala ninka damaca gale marka fa qaala rajulu ninka wuxuu yidhi aclaa afqara minii calaa atasadaqu ay unfiqu calaa afqara mid iga faqiirsan minii ani xagga yaa rasulah rasuulka allow intaa uguma kaadin wuxuu waliba wuxuu yidhi fa wallaahi allaan ku dhaartayo maa bayna laabatayha labadeeda shiila uma dhexeeyo magaalada madiina waa aan sheegnay inay muxuu ahaa dhagaxa madow ay dhinacyaha ay ka jiraan xara sharqiya wa xara alqarbiya labada shiilamadow dhexdeeda ma ahaanin yuriidu alxaratayn labada shiilamadow ula jeedaa madiinaad ula jeedaa abcan ahla beytin ahlu beyt ama dad guri lah afqaruka faqiirnimo badan min ahli beyti reerkayga ka faqiirnimo badan lama arko weyaan magaalada madiine cid iga faqiirsan ooba ku nool lama arko haddaad faqiirsaa u baabkan maxaa ku geliyey ma iska xamaalibta doorasha iska martid fadaxika nabi nabigu qoday sal slm xataa badat ilaa ay ka muuqata anyaabahu micyihiisa micyahan kuwan weeyaan ma ahan gowsnameedka maahan waa micyaha sare nabigeena qosalkiisa aad mxuu aha uma muujin jirin cala sl slam uma qaala wuxuu yidhi acimhu quudi ahlaka reerkaada quudi saasaadna ku xalaalowdee dalahada qabsa weyaan ayaa meesha ku idmaaran waa nabigeena cala sl slam mxuu ahaa takfiifka ummadda uu sameeyey sala allahu aleh ali waslm annaga maanta hadii aynugu dhacda maxaa la samaynaya qor xorayn ma taallo laba biloodoo in la soom baa loo bahan yay marka qofka laba bilood sooma asaa u haddii aad soomi karin haddaba isugu dhawaan baabkaas haddii marka la soomi waayana oo baabka uu socon waayana lixdan miskiin la qudiya ay noqonaysaa ilaa nebi maxamed oo dambiilku siina kadibna atim ahlik kudhaha meeshaan ma yeele marka saddexdaas baab ma noo furan inaan ku dhaqaaqno weyaan baabulxijaamati toobinta ayuu baabkan u baab yahay lisaa'imi qofka sooman inuu istooba xaalkiisa muxuu noqonayaa xijaamada waa masalo dhib badan khilaafkeedan uusan yareen a'immadina isku khilaafeen marka shayga ugu fiican waxaa weeyaan in jamhuurta warkeedan iska qaadano alimaam axmed iyo rag badan oo saxaabada nabigana ka mid ah ala waxay qabaan iyagoo axaadiis badan oo waxaa weyaan uu ka mid yahay aftar alxaajimu walmaxjuum qofkii nin istooba markuu nabigan arkay ala slam uu yidhi kan toobay iyo kan istoobayba way afureen muxuu ahaa sunanka iyo imaam axmed eh, intooda sunanka intooda badan iyo imaam axmed ayaa wari waana xadiis saxiix uu yidhi asaga iyo ibnu rag badan baa saxiix yeeleen xadiidkaas iyo noo imaan doona insha allahu tacaala Eh, iyo wax badan baa jira marka ayago halkaa ka duulayan waxay leeyihiin qofka wuu afuraya imaam axmed iyo in badan oo saxaabada ka mid ah in badan oo saxaabada ka mid ah iyo muxuu aha jamaahiir ahlicilmi oo imaam abu xaniifa imaam mxu malik imaam shaafici imaamuna oo laisku wada daray intoodan waxay qabaan inuusan eh, xijaamada ay waxba jibinayn masale khilaafiya ah. marka qofka inuu tawaruc sameeyo oo xilligaad uu sooman yahy uu muxuu ahaa si khilaafkaas ugu baxa ayaa wanaagsan laakiin jamhuurtu waxay qabaan inayna jibinayn ayagoo muxuu ah xadiidka ibn cabaas eh, qaadana sidoo kale culimo badanna waxay qabaan iyagana ayna inuu jibina marka waa masale khilaafi ah arrinta ayada marka aad iyo aad ha looga foojignaado weyaan xadiid todoba boqol iyo toban iyo todobaad can bn cabaas waxaa laga war abdulahi bn cabas bn cabdilmualib imnaca nabiyu sal slem xabru lumma wa turjumaan qur'an qaala wuxuu yihi abdulahi bn cabaas ixtajama nabiyu nabigaan ayaa istoobay sal slem wa huwa saaimun isagoo sooman weliba xataa waxaa mishkilada taale waxay tahay wa huwa saaimun tan baa laisku haya oo culimada iyo xufaad badan waxay leeyihin imam axmed uu ka mid yahay waa alad dhacay oo gaf dhacay laakiin waxaa lagu hankoolinaya oon warkaad lagaga dhegaysanaynin ah, imaam bukhaari ayaa soo saaray riwaayadan waa riwaaya bukhaaria ah. waqad talaqat ilummatu bilqabuul ummaddii oo dhanna xadiid kasta oo bukhaari ku sugan inuu muxuu ahaay saxiix yahay ayaa ummadda nabi isku ijmacday marka ummad ijmac alumma weyaan xataa ijmac alculamaa maah waa ijmac alumma marka waxaa weeyaan taas halka ragga marka lah ma jibinaya muxuu ugu weynaa haystaan waa kan weeyaan an ibn cabas radi allahu taala anuma qal wuxu abdulahi bn cabas ictajama nebi nabigan ayaa istoobay sal l slm wahuwa saaimun isagoo sooman baabu sawmi sibyaani caruurta in la soonsiiyo inay sunno tahay inay fiican tahay in loo baahan yahay in ajir laga helaa ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka todoba boqol iyo toban iyo sideedaad can rubayic waxaa laga wariyey binti mucawidin gabadhaas rubayic bint mucawid waa ree ansaareed radia allahu tacala canhu ardaha waa ree bani najaar ay ka tirsanayd niminka ree bani najaar ay kasii ahayd weeyaan radi allahu tacala an waxay ahayd gabadhaas gabar aad u khayr badan cilmiga aad u dalabto guryaha ummahaatulmuminiinkana aan faaruqin intuu nabiga noolaa iyo markuu dhinta kadibba cilmiga aad u dalabto weliba khidmo badan oo nabigeena cala sl hadiyad in badan cadarka iyo cunno iyo khayr iyo wax badan bay nabigeen u keeni jirtay radia allahu tacala an ardaha daalibatulcilmina way ahayd xiro ahayd sidoo kalena khaadimad fiicanna way ahayd gabadhaas waxay geeriyootay sideed iyo soddonka hijrada nabigeena ala slam sideed iyo soddonka hijrada nabigeena ala slam amaba shan iyo afartanka hijrada nabigeena alah sala slam ay geeriyootay labadaas qowl baa laiskugu haya can rubayic binti mucawid waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaha walaalaheenna mawaaqif adag bay leeyihiin labada wiil oo abijahal muxuu ahaa ku bixi jiray walaalaheed ina ahaynaan filaya wallahu aclam qaalat waxay tihi rubayic binti mucawid arsala nabiyu nabigeenna ayaa muxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam adee adeeg diray hadaata caashura maalinta yowma caashura ah aroorteedii ilaa qura alansaari tuulooyinka reer ansaareed ee magaalada darfeeda ku kala yeelay ila muxuu ahaa qaar bani salima meel bay degnaayeen bani najaar meel bay degnaayeen quba bani salim bin cawf bani camr bin cawf meelo kala duwan oo ay kala degnaayeen oo qolo walba meelba ay kala degnaayeen xadiid todoba boqol iyo toban sideedaad can rubayic binti mucawid waxaa laga wariyey mucawidin qaalat waxay tiri muxuu ahaa rubayic arsala nabiyu nabiga wuu diray hadaata caashuraaa aroortii yowma caashuro ahayd ilaa qura lansaari ree ansaareed muxuu ahaa tuulooyinkooda yowma caashura waa taqaanaan waa maalinta tobanka ah ee shahri muxaram taas weeyaan shahri muxaram waa marka badbaadiyey nabi muuse calayhi salaam wa calaa qaaludiray marka fartiinta u diray maxay ahayd man asbaxa qofkii waa bariistay muftiran isagoo afuran oo quracday falyutima ha dhammaashtirta baqiyata yowmihi maalintiisa inta ka dhiman ha dhammaashtirta oo soonka hore kasii wada weyaan inta xataa cunadii aad cunay xagga iska dhiga oo mxuu aha soomo weyaan isagoo muxuu ahaa dhammaashtirna waman asbaxa qofkii waa bariista saaiman isagoo soomanna oonan subaxan quraaci waxba cunin falyusum falyutima soomu soomkiisa sii dhammaashtirta weyaan qaalat waxay tidhi fa kunnaa waxaan ahanay nasuumuhu maalintaad caashuro kugu sooma bacdu wixii sanadkaas ka dambeey waan soomi jirnay wa nusawimu waxaan soonsiin jirnay sibyaanana carruurtanaga ayaan soonsiin jirnay wanajcalu waxaan u samayn jirnay lahum ayaga allucbata waxay ku ciyaaraan dhooliga iyo waxyaaba wa la yihahdo oo ilmaha ay ku ciyaaraan ayaan u samayn jirnay oo min alcihni suuf laga sameeyey ay ilmaha aan u samayn jirnay qaalat waxay tihi fa ala acaami cunno ugu ooye acaynaahu waan siin jirnay daalika cihnigaas iyo muxuu ah dooligaas iyo waxaa lagu ciyaara ayaan siin jirnay suufka laga sameeyey xataa yakuuna ila uu ka ahaada cinda aliftaari wakhtiga afurka laga gaara intaasaan maaweelin jirnay canuga oo oon soonsiin jirnay ay leedahay rubayic binti mucawid radia allahu tacala anhu markii ilmo u weynoo shan iyo toban sana jir oon soomaynin ilmo muxua toban jir oon soomaynin ilmo siddeed jir oon soomaynin ayaad arkaysaa sax ma in la soonsiiyo soonka lasii bara weyan haddii kale marba hadduu qofkan aduu canuga adkaadad oogeyst isagoon soomayn uu shan ku gaaro berri muxuu soonkaa ma dhegaysanayo waa halis weyaan marka canug in lagu tabiya inuu sooma oon loo diidin in ilmihii ay suxuurta wakhtiga suxuurtaan oo la suxuursiiyo oo laga soo kaciyo oo hakada oo xataa ay ku sii bartaan xitaa ha afur marka lix saa la gaara iska afura quraacdi ilaa muxuu aha qadadi ilaa casirka ha afura ilaa muxuu qubayl aadaanka yaroo hata haddii iska afura hadduu raba lagu tarbiyay wax loo baahan weyaan baabu qadaai ramadaana bish ramadaan oo la qaday ayuu baabkan u baab yahay xadiidka todoba boqol iyo toban iyo sagaalaad can yaxyaa yaxyagaas waa nin taabici ah waxaa wey waa nin mxuu ahaa ruwaadda xadiid ka mid ah yaxya ibni saciid alansaari weeyaan radia allahu tacala an arda yaxya ibni saciid alansaari radia allahu tacala an arda ama raximah la raxmatan waasica cafwan can abi salamata waxaa laga wari abi salama ibni cabdiraxmaan wuu noo soo hormaray asna waa taabici qaala wuxuu yidhi samictu caaishata baan ka maqlay taquula iyadoora kaana wuxuu ahaade yakuunu mid u ahaado kaana wuxuu ahaaday yakuunu mid u ahaado calaya dushayda asawmu soon min ramadaana ramadaan soon ayaa liigu yeelan jiray ay leedahay radia allahu tacala an arda famaa astaiicu ma awoodi karin an aqdiya inaan qadaya ilaa shacbaana bisha shacbaan ma ogi soonka inta kale waxaa weya oo liigu lahan jiray oo soonka waxaa looga yeelanaya waa taqaanaan waa xaayadti nacam waa xaayidki iyo wix la midka ah weyaan famaa astaiicu ma awoodi jiri an aqdiya inaan qadaya ilaa shacbaana bisha shacbaan ma ogyane ahaaday aw binabi anabi ay ku mashquushan ayaa muxuuah soonku diidi jiray oo nabigeena cala sl slam khidmadiisa iyo danihiisa inay gufuliso oo waxaa weyaan adeegiisa iyo martidiisa iyo owlihiisa ayaa ka mashquulin jiray ama isaga laftirkiisaba ay ku mashquusha radia allahu tacala an ila nabigu waad garanaysaa khidamaad badan bay u qaban jirta caaisha iyo dhammaan ummahaat lmuminiinka xataa timaha markuu muctakifka yahay inuu timaha u bixiyo oo daaqad uu ka bixiyo ay u shanlayn jirtay radia allahu tacala canha ardaha ayb ama baabu man maata qofkii dhinta o alayhi dushiisa alayhi soomun soom u maxaa lagu samaynaya waa laga sooma weyaan xadiid toddoba boqol iyo labaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nebi sal slm um ilmuminiin asidiiq binti sidiiq radi allahu tacala anhu ardaha ana nabiya nabigana sal slm qaal nabigana wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta wa calayhi siyaamu soom lagu leeyahay saama canhu waxaa ka sooma waliyuhu weligiisa ka sooma weyaan wiilkiisii muxuu ahaa ninkeedii eh, muxuu ahaa eh, naagtiisii hakada yani weligiisii mas-uulka ah aya mxua ka sooma weyaan xadiid todoba boqol iyo ko iy labaatanaad can ibn cabas waxa lg radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas jaءa rajulun baa u yimid ila nabiy bu yimid sal slm faqala wuxu ya rasul allahi ina ummii hooyaday maatat way geeriyootay wa calayha dusheedana waxaa sowmu shahrin bil soonkeeda lagu leeyahay weyaan afa aqdiya canha ma ka qadaya qaala nabigan wuxuu yihi nacmaa fa daynullah daynta allaaya axaqu ku haboon an yuqdaa in la qadayo oo la guda iyada ayaa ku haboon weyaan baabun jawaazi sowmi soomka wاlfiri afurka lilmusaairi qofka musaafirka labadaba inay u bannaantahay u simantahay wuu soomi karaa wuuna afuri karaa ayuu baabkan u baab yahay xadiid todoba boqol iyo laba iyo labaatanaad can ibn cabas waxa radi allahu tacala anhuma qal wuxu kharaja rasuulka all ayaa soo baxay sal l slm min almadiinati madiina ayuu ka soo baxay ilaa makata maka ayuu aaday nabigeena cala sl nabigu u soomay xataa balaqa ka gaara cusfaana meesha cusfaan la yihao magaalada aad ugu dhowda waa tuulo yar hadda ku taala oo magaalada aad ugu dhoweeyaan jidkana wuu maraa magaalo ayaa laga dhisayba hadda magaalo la magaaleeyey cusfaan ilaa uu ka gaar nabigana alai slam uma dacaa nabigu wuxuu u yeehay bimain biyo ayuu u kor buu u qaaday biyihii ilaa yadayhi ilaa yadayhidan ilaa fiihi weyaan qaadi ciyaad ayaa wuxuu leeyay sidii sawaabkaa waa ilaa fiihi afkiisu kor u qaaday gacmihii waaba kusoo qaadee ilaa yadayhi se gacmihii kusoo qaada ilaa yadayhi isma qaadanaysa ilaa fiihi weyaan saas ayuu qaadi ciyaad leeyahay muxuu ahaa markuu sharxayey kitaabka eh, saxiix muslimka ayuu saa ku caddeeyey marka biyuu kor usoo aaday ilaa yadahi ilaa fihi afkiisu nabiga kor ugu so qaday sal slm saasuu kor ugu so qaaday nabigeena calayhi salatu asalaam liyuriyahu inuu tusiya annaas dadka inuu tusiya biyahaas uu u qaaday inuu tusiya ayuu nabiga muxuu ahaa kor qaaday weyaan fa aftara markaasuu nabiga afuray weyaan oo markii biyihaas ayuu cabay maalinimo ayuu afuray kadibna fa aftara nabigu afuray xataa qadima makat ilaa maka uu ka gaaray ayaamihii dambe dhan uu iska afurnay nabigeena calahi sl slam wadalika arinka asaga a ama goorta ayadaana fii ramadaan ayay ahayd weyaan fakana ibn cabaas abdullahi bn cabas wuxuu yaquulu mid yihahda qad saama rasul nabiga laguu soomay wa aftara wuuna afuray ramadaan isagoo muxuu ahaa ramadaan jooga ayuu soomay wuuna afuray nabigeena ala sl slam faman shaa qofkii doona saama wuu soomi waman shaa qofkii doona aftar iska afuray haddii marba musaafir aad noqoto inaad soonto inaad afurto labada ku siman laakiin hadda xiliyadan soonka afarku eh, eh, muxuusafarta eh, ay noqotay wax fudud oo diyaarad halkan aad kaga dusha laba sac saddex sac kadibna magaalada aad gaaraysid maxaa laga afuri maxaa laga afuri way bannaanta laakiin sida muxuu ahaa kolleyba muuqata qofka dayn lagu sii yeesho waxaa ka habboonaan isleeyahay wallahu aclam inuu iska muxuu ahaa soonkaan mashaqada aan lahayn ilan soonka waxa loo baneeyey lilmashaqawa maradka waxa loo baneeyey lilmashaqawa mashaqawa meesha hadii ay ka baxdo maxay isu dhibaysaa marka ood muxuu ahaa dayn isu gelinaysaa xadiidka todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad an anas بن mali waxaa laga wariyay radi allahu tacala anu arda qala wuxuu yidhi anas kunaa waxaan ahnay nusaafiru kuwa safra maca nabiy nabigaan la safri jirnay sal slm falam yacib muusan ceebaynin asaa'imu kii soonnaa cala almuftiri qofka afurnaa kuma ceebaynin oo ni maxaad u afuran tahay muusan dhihin kii soonnaa kii afurnaa saad lama dhihin o walaa muftiru qofka afurnaana cala saa'imi qofki soonnaa oo rusqada maxaad u qaadan weydi muusan dhihi ma dhihi jirin oo lisma ceebayn qofkii rabana wuu soomi jiray qofkii rabana wuu iska muxuu afurnaan jiray nabigeena ala sl arrinteeda waa u muuqatay marka dhib inay baa halka laga qaadana waya xadidka todoba boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi darda waxaa la wariyey radia allahu anhu arda qala wuxu abu darda kharajna waan baxnay maca nabi nabiga aan la baxnay sal slm fii bacdi asfaarihi safaradiisi qayb ka mid ayaa nabiga la baxnay calayh slat slam fii yowmin maalin xaarin aad u kulul ayaa nabiga muxuu ahaa la baxnay weyaan xataa yadaca ilaa uu ka dejiyo uu ka saara alrajulu qofka yadahu gacantiisa calaa rasi madaxiis ka saaro weyaan gacmihii inuu madaa qoraxdii iyo kuleylkeedii uu gacmaha madax ka saarto weyaan amaba xanuunkahay uu gacmo madaxsa u saarto weyaan min shidat xari kuleylka dardaantii awgii weyaan wamaa fiina dhexdanaga kuma sugna saa'imun mid sooman ilaa maa kaana wixii ahaaday min anabiy nabiga xaggiis ka ahaday sal slam iwa bni rawaaxa cabdulahi bnu mxuu rawaaxa waxa xaggooda ka ahaaday oo nagulama arkin ayuu leeyahay ninka la yihahdo abidarda radia allahu tacala an arda marka xilliga ay qorax saa u kulushahay xaalad saa u kulushahay in la soomo marka in la afuro ayaa haboon maca daalika iyadoo sidaa tahay nabigeena cala slam wuu soonnaa cabdullahi bin rawaxna waa soonnaa inta marka waxaa laga qaadanaya oo laga fahmaya in xitaa soonka ha qofka loo ogol yahay inuu sooma ood ramadaanka dhexdiis ku sooma weeyaan hada wallahu aclam w sal lla w slam ala rasuli mustafa maanta waa discounti